mujarad ulai wamaiiduhu marka qaybtan kooaad waxaynu kaga hadlaynaa ulai keliya ulaaigii mujarada oo aan waxba lagu daraynin sadde xaraf ka kooban xuruuftiisu wada asal tahay kaasi waa mujarad iyo isagoo la siyaadiyey oo ama hal xaraf lagu daray ama laba xaraf lagu daray ama saddex xaraf lagu daray alamila fahima tilmiidu darsa ardaygii cashirkii uu fahmay xamala aljamalu alquna awrkii wuxuu qaaday qunigii lacba alwaladu wiilkii uu ciyaaray fahima xamala laciba imise xarafay ka kooban yahi saddex xaraf waa mujarad ba mise waa masiid waa mujarad lannu haddaad tidhaa mid baa siyaada ah macnahaygu waxaad ku wadaa laba xaraf oo keliya ama noqonaysa taas afham alustaadu tilmiida wuxuu fahansiiyey macallinkii ardaygii mafcuulkii labaad buu ka tego almas'alata weyaan addarsa afham alustaadu macallinku wuxuu fahansiiyey atilmiida ardayga addarsa cashirkii uu fahansiiyey lannu fahima markii hore maxay qaadan jirta faacilka ka sokow mafcuullada mafcuul bay qaadanaysaa fahima almafcuul fahima tilmiidu addarsa hal mafcuul bay qaadanaysaa marka afhama la ydhahaya hamse lagu soo daro oo darsiga inoo soo socda tacdiyat اlficli bilhamsi mafcuul labaad bay siinaysaa hamsada mafcuul kale ugu daraysa markii hore mid buu qaadanaya ku kale ugu daraysa laba mafcuul afham alustaadu macallinkii wuxuu fahansiiyey atilmiida ardayga addarsadii baa ka maqan cashirkuu fahansiiyey marka iminka uma jeeda isagu mafcuulada tacadiga uu inoo soo wadaa wuxuu u jeedaa fahima mujarad buu ahaa afhama baa la yidhi ma mujarad baa mise waa masiid waa masiid hal xaraf baa lagu siyaadiyey mise laba xaraf mise saddex xaraf hal xaraf waa hamada u horeysa xamal اljamalu alqudna xamala الrajulu ninkii wuxuu raray aljamala awrkii ama ratigii ayuu raray xamala mujarad walaa maziid maziidu bxarfi walaa bxarfayn walaa bialaaati acraf bxarfin waaxid laakiin hamsadii wuu ka duwan yahay taciif baa marka xarafkii dhexda ayaa la taciifiye taciif baa lagu siyaadiyey laacaba waladu laciba buu ahaa laacaba alwaladu weelkii wuxuu la ciyaaray akhaahu walaalkii laacaba mujarad walaa maiid masiidun fiihi bixarfin waaxid oo ka duwan labadii xarafee markii hore lagu siyaadiyey afhama hamse u horayso hamsatu qacina oo halka u horaysa lagaga daray bay ahayd xamala waxaa lagu siyaadiyey tadciifka xarafka dhexdoo la shiday laacabana waxaa lagu siyaadiyey alifun saakina waa noocii weligeedba reebnayda bayna alxarfi اlwal wاaani bayna alwali wاthaani ayaa lagu siyaadiyey bayna allaami bayna alfaai wاlcayn bay dha xarafka u horreeya fa baa la dhaa sarfiga xarafka labaadna cayn baa la dhaa facala dhexdeeda lagu siyaadiyey laa saddexdaba siyaadadoodu way kala duwan yihin min hal xaraf baa lagu daray laakiin hal xarafee lagu daraiyo meesha laga daray way kala duwan yihin afhama waxay isku mid yihiin akrama iyo absara aclana xamala waxay isku mid yihiin callama kabbara xamada sabbaxa faraja kharaja laacabana waxay isku mid yihiin jaahada iyo qaatala saaraca shaaraka ayay isku mid yihiin qaybtaa min alxaraf baa lagu siyaadiyey waa maiid marka maiid ulai baa loodhanaya maiid ulai macnaheedu waa maxay ficil asalkiisii saddex xaraf ahaa oo wax lagu daray weeyaan dafaca almaau biyihii waxay kaxeeyeen safaynata doontii rafaca aljundiyu wuxuu kor yeelay araayata calankii xamira alwardu ubixii u casaaday daraba arajulu asaariqa ninkii wuxuu garaacay tuugii xasuna aljawu jawgii wuu wanaagsanaaday indafaca almaau irtafacat araayatu ixmara alwardu wuu casaaday tadaaraba arajulaani labadii nin way iska raaceen taxasana aljawu jawigii wuu wanaagsanaaday indafaca almaau dafaca asalkii mujaradkii muxuu ahaa dafaca indafaca baa layidhi maxaa lagu siyaadiyey laba xaraf irtafacat araayatu raayadii ama calankii wuu kor noqday irtafaca tawtaniifka maxaa ku siyaaday maxaa ku siyaadaa taada iyo alifta laba xaraf taxasana xasuna buu ahaa xaasuna oo saddex xaraf taxasana maxaa ku saayida taada iyo iyo tadciifka ama shadka imise markii hore ulaai buu ahaa mujarad ulaai u ahaa mujarad ulaai dafaca rafaca xamira daraba xasuna waaba saddex xaraf waana mujarado wax siyaadihii kuma jiraan markii dambe la siyaadiyey mise mise xaraf baa lagu daray mini mise in laba xaraf baa lagu daray laakiin way kala duwan yihiin tusaalayaasha shanta ah ee uu kuu qoray waxa lagu siyaadiyey kuwa isku midunma soo celcelin in dafaca waxa lagu siyaadiyey in xagga hore lagaga daray irtafaca waxaa lagu siyaadiyey hamse u horaysa iyo xarafka labaad ficilka iyo xarafka koowaad iyo ka labaad taa u dhaxaysa rafaca buu ahaa ra'dii u horaysa iyo fa'dii ku xigtay raafa iyo taa loo dhexaysiye qaybta saddexaad mara waxaa lagu siyaadiyaa hamse u horaysa iyo taciif u dambeeya xarafka u dambeeya la tadciifi ka afraad waxaa lagu siyaadiya ta u horaysa iyo alif dhexda ku jirta ka u dambeeya ee shanaad waxaa lagu siyaadiya ta'da u horaysa iyo taciif way kala duway xarafka siyaadada indafaca waa alhamsatu wanuun irtafaca waa alhamsatu wata اxmara waa alhamزaةu wataضciif tadaaraba waa ataau wاlalif taxasanana waa ataau wataضciif sooma kala duwana min laba xaraf marka lagu darana shantaa wasni buu mid noqdaa shantaa midkood weeyaan iminka haddaan cadala ictadala idhaahdo kay isku mid yihin cadala ayuu ahaa saddex xaraf waa mujarad ictadala waxay isku mid yihiin dee irtafaca irtafaca isku mid haddii aan idhaahdo qaطaca inqaaca haddaan idhahdo inqaaca maxay isku mid yihin indafacada u horaysa haddii aan idhaahdo qaطaca taqaطaca haddaan idhahdo taqaطaca keebay isku mid yihin ka soo saar tusaalayaasha shantaa ficay isku mid yihin taxasana taa iyo tadciifaad ku siyaadisa qaطaca bu ah taxasana weeye taxasana weeye haddii aan idhaahdo maala jahila waa mujarad saddex xaraf weeye jahila jaahil buu noqdo u garan waaye tajaahala haddaan idhaahdo keebay isku mid yihin tadaarabay isku mid yihin waayahay haddii aan idhaahdo ibyada ibyad waxay isku mid yihiin ixmara haddii aan idhaahdo irtafaca tay noo qoran booye haddii aan idhaahdo intasara intasara eg nasara buu ahaa nasr intasara hamse iyo taabaa ku siyaada maxay isku mid yihiin irtafaca marka ficilada haddii ulaaثi ficilku ahaa mujaradkiisu saddex xaraf oo laba xaraf lagu darayo shan wasni bay leeyihin shan qaybood weya haddii hal xaraf lagu siyaadinaya mse ahay saddex bay ahay afcala ma waxaan u jeedaa awsaanta maynaan dhiganayn imika afhama iyo xamala iyo laacaba saddexdaasay ahayd min hal xaraf haddii lagu dara waa saddexdaa keliya min laba xaraf haddii lagu darona hantaa weyaan min saddexaad haddii lagu daro waa ka soo socda radya alwaalidu waalidkii wuxuu ka raali noqday can ibnihi xadiba aahru dhabarkiibaa soo gota xadiba aahru dhabarkiisiibaa soo qalloocsamoo soo gota xaadabadaasi waxba kama jiraan lannu ficilka halkaa u horaysa inoogu qorani waa ulaai mujarad ulaai weya qaybtaa horaysa mujaradkii waa min saddex xaraf weya xaada buu idiin qoraya sooma wada laxni mogta nuskhadahan dambe waayada dambe lasoo daabacay way kala koobiyeyaan wax wax saxaa ma jiraan xadiba xadiba xadiba ma qoraya xadiba الظهر waana xaada buu ii qoraya xadiba bikasri الdaal biwasni taiba wa ariba wasnigeega yadrabu taiba yatabu xadiba yaxdabu we xadiba ahru dhabarkiibaa soo gotay ixdawdaba ahru dhabarkiibaa soo gotay isku mid xagga macnaha ixdawdaba aahru marka iyo radya alwaalidu can ibnihina wuxuu yidhi istardaa wuxuu raaligelin ka dalbay wuxuu yani raaligeliyey weyaan oo ka dalbay inuu ka raalli noqdo alwaladu wiilkii abaahu aabbihi ayuu yidhi aabbayga raalli aho ayuu istardaad wasda alaba minhu rida istarda alwaladu abaahu marka radiya iyo xadiba waa mujarad ulaaia saddex xarfuu mujarada weyaan markii la siyaadiyey min saddex xarfaa lagu daray istardaa istbaa lagu soo daray adde xaraf ixdow dabana saddex xaraf baa lagu daray sheega bal saddexda xarafe lagu daray asalku wuxuu ahaa xaa xaa iyo daal iyo maxay iyo baa buu ahay haye ixdow daba waxa ku saayida ma taqaana hamsada u horeysa horta waa siyaado wowgu waa saayid iyo daalka labada daal midkood labada daal midkood hal daal baa ku jira meesha ixdow daba saddexdaasaa saayid halkan marka ficilka keliya lagu darayo ficilka waxaan ujeedaa ulaaiga mujaradka mujarad ulaai marka la siyaadinayo min saddex araf lagu darayo afar wasni buu leeyahay cilmu sarfigu siduu sheeko afar wasni weeyaan marka halkaasunbuu dhimay sheekh labada sheekh dhimeen raximahum allahu tacaala halkaasay dhimeen oo maarksa ka dhigeen laba keliya ay soo qaatay laba shaaday iska daayeen oo aan sidaa usii badnayn midi waa ixmaara midabadii iyo wixii lamidka aha iswaadda iswadda halkaad ka odhan lahayd ayaa iswaaddana la odhan karaa ixmara waxay isku beddelaysaa ixmaara ikhdaara alwaanti kaasi waa wasni wasniga kale ee dhimanne waxa weeyaan mid la idhaahdo ijlawada iyo iclawada oo shaada iska kooban oo aan maaragta eh, tusaalayaal badan lahayn kuwii badnaabuu soo qaaday leannu labadana ugu badan afar weeyaan halkan ixmaara iyo ijlawada ijlawada oo jalada ka timid jalada saddex arafay ku saayidin hamsada u horraysa iyo laba woshada kuwii isku shadan saddexdaa kama baxo haddii laba xaraf lagu darana shan buu leeyahay shanta kuu qoran weeyaan haddii lagu daro saddex xarafna afar buu leeyahay labadaa kuu qoranaya labada shaadkii iska dahay marka halkan oo afara ah, halkaasoo shana ah, halkaasoo saddexa isku gee imse noqonaysa han iyo toban labiyo toban miya han iyo saddex markaa isku geysa waa sideed afar ugee labiyo toban labiyo toban wasin mujarad ulaaثi haddii la siyaadiyo siyaadadiisa wuxuu tegaa u gaadhaa labiyo toban wasin labiyo toban wasin buu leey labiyo tobanka saddexdaa u horeeya shanta ku xigta iyo afar halkan ku jira halkaa u dambaysa afara labiyo tobanka qaacidada wuxuu yidhi alficlu اlmujaradu ficilka mujaradka almujaradu laga qaawiyey yani can iziyaada weyaan ama min aziyaada almujaradu can iziyaada ziyaadu ka dharlaya ziyaadaanu shaqo ku lahayn ficilka mujaradka ee aan ziyaada ku jirin maa waa ficilka kaanat jamiicu xuruufihi xuruuftiisa oo dhani ay tahay asliyatan khabaru kaana kaanat ma kaanat jamiicu xuruufihi waa waxay tahay asliyatan aslay tahay alficlu lmaiid ficilka masiidkii maa ziida fiihi waa wixii lagu daro xarfun xarf lagu siyaadiyo xarf lagu siyaadiyo sida akhraja aw akaru ama ka badan xaraf laba xaraf saddex xaraf calaa xuruufihi اlasliyati xuruuftiisa asalkaa lagu dara ma ziida xarfun oo aar xaraf ama ka badan baa la ziyaadiyey oo lagu daray calaa xuruufihi alsliyati xuruuftiisii asalkaha ee hal xaraf lagu daray ama laba xaraf lagu daray ama saddex xaraf lagu daray athulaaiyu yakuunu masiidan fiihi wuxuu noqdaa mid lagu siyaadiyey xarfun xaraf keliya aw xarfaani ah ama laba xaraf aw alaaatu axrufin ama saddex xaraf ulaiga waa intaas bu siyaadadiisu yakunu maiidan fiihi xarfun xaraf baa lagu siyaadiyaa oo xarfanay ama laba xaraf aw alaaatu axrufin ama saddex xaraf mujarad rubaaci wamaiidu amiladaan ku daro wuxuu yidhi alkana waa rubaacigoo la siyaadiyey rubaacigii oo mujarada iyo siyaadadiis alamila bacثar alhawa hawadii waxay kala daadisay alwarqadihii xaashiyihii xarjama raaci wuxuu ururiyey alibala geeli raacigii am'ana wuxuu dejiyaa abiib almariid qofkii buka ayuu niyadiisii dejiye wuuu xaaladaadu way fiican tahay isdeji tabacara alwaraqu waraaqihiibaa kala daatay ixranjamat ilibilu geeli baa ururay idma'ana almariidu qofkii bukay uu degay ama uu xasilay baara xarjama am'ana qaybtaa hore waa afar xaraf afartuba waa siyaado afartuba waxaan ujeedaa waa mujarad wax siyaadii kuma jiraan xaraf siyaadihii kuma jiro baxara xarjama am'ana afarta xarafba waa wada asal sidaa darteed siyaada kuma jirto mar haddaanay siyaada ku jirin waa mujarad waa mujarade mise xaraf afar xaraf mujarad rubaaci tabacara markii la yidhi tabaa lagu soo daray tabacara hal xaraf baa lagu siyaadiyey rubaaciga afarta xaraf ee mujaradka haddii hal xaraf lagu darayo halkaaba isna buu leeyahay ta un baa lagu soo daraa تdxرج waa aفر xرف تdxرج bcثر تbcثر زلزل تزلزل waswasa twaswasa taa keliya lagu soo dari kara xaraf labaade ma jiro halkaa wasni buu leeyahy ixranjamat ilibilu xarjama oo afar xaraf ahayd ixranjama markii la yidhi ixranjama taawta anikaa tirsani ficilka xuruuftiisa tirso ixranjama laba xarafa kusoo beera hamsada u horraysa iyo nuunta idma'anna dam'anay ahayd laba xarafaa lagu siyaadiyey iطma'anna hamsada u horaysa iyo tashdiidka nuunta nuuntu ma shidnay markii hore am'ana iطma'anna haddii mujaradkii rubaaciga ahaa laba xaraf lagu siyaadiyana labadaa wasni keligu leeyahy hamsadaa iyo nuunta in lagu daro iyo hamsadaa iyo tadciifka xarafka u dambeeya la tadciifiyo in lagu daro marka mujaradku afar xaraf haddii la siyaadiyo afar xaraf oo mujarada laba darajo keliya la siyaadinaya in hal xaraf lagu daro iyo in laba xaraf lagu daro isaga saddex xaraf laguma dari karo isagoo afar ah haddii saddex lagu daro toddobuu tegaya ficil toddobihiina ma jiro lixdii ugu dambaysay wuxuu ku gaadhayaa laba darajo marka hal xaraf lagu daro shan buu noqonaya marka laba xaraf lagu darona lix buu noqonaya nihaayadii u gaadhay haddii hal xaraf lagu daro wasnigaa keliyuu leeyahay ta baa lagu daraa tabaxara tadaxraja haddii laba xaraf lagu darana labadaa wasni buu leeyahy khulaasadaa kusoo koobaysa masiid rubaaci takuunu ziyaadatuhu waxay noqotaa xarfan ama waxay noqotaa maxay xarfayn siyaadadiisu xaraf bay noqotaa laba xarafna bay noqotaa soo akhriya markaad tamriinka iyo cashirkaba soo maraajiceeya